بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhowaada silsiladii taariikheed aynu kaga warramaynay taarikh nololeedkii geesigii muslimiinta ee khaalid ibn lwaliid almakhzuumiy sayfullaahi almasluul seeftii allah ee galka la-ayd khaalid walaalayaal waxaynu ka soo warramnay qaabkii uu ku islaamay iyo sidii uu u qaatay diinta islaamka insha allahu tacaala waxaynu xalqadeennana kaga warrami doonaa macrakadii ama duulaankii ugu horreeyey ee uu kala qayb galay muslimiinta walaalayaal ilaahay wuxuu doonay subxaanahu wa tacaala in uu ka dhigo duulaankii koowaad ee uu khaalid ibnu waliid uu ka qayb galo duulaankii ay muslimiintu ay iska dhicinayeen nimankii roomaanka dowladda roomaankuna waxay ahayd dowlad guun ah oo gabowday oo muddo dheer jirtay kana taliidaysay markaa adduunyada meelo fara badan duulaankaas waxaa la dhihi jiray magaciisa macrakatu mu'ta ama sariyatu mu'ta hadba sida loo yaqaano duulaanka mu'ta ayaa markaa ahaa duulaankii ugu horreeyey ee khaalid ibnu waliid uu kala qayb galo muslimiinta dabcan duulaankani sabab ayuu lahaa walaalayaal sababtuna waxay ahayd nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu diray nin la dhahdo magaciisa xaarit ibnu cumayr al asdiy ayuu u dhiibay warqad si uu warqaddaa ugu geeyo cadiimu busra ninka meesha la ydhahdo busra madaxda u ah busrana dhulka shaam ayay ka tirsan tahay waxayna hoos imanaysay dowladii weyneed ee romanka halkaa markaa ninkii xaarits ibnu cumayr alasdi oo warqadii sida ama fariin ka sida nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa ka hor yimi nin la dhahdo shuraxbiil ibnu camru al khasani nin ka mid a carabtii reer al khasaan ee markaa nasraanowday ee deganay dhulka sham wuxuuna ninkaasi caamil u ahaa ama badhasaab u ahaa boqorkii markaa roomaanka ee hiraqal la dhihi jiray ayuu gobolkan albalqa la dhaho dhulka sham ka tirsan uu u matalayay ninkaasaa markaa ninkii qabtay ninkii markaa fariinsidaha ahaa waa la xidhay kadibna qoorta ayaa laga gooyey oo waa la dilay subxaan allah arrintaasina waxay ahayd walaalayaal iclaanu xarb yacnii waxay ku dhawaaqeen dagaal caadiya ah. leanno fariin sidaha qofka fariinta sida haddii la dilo macnaheedu waxay tahay iclaanu xarb waa dagaal inuu qofkaasi uu ku dhawaaqay ama dowladdaasi ay ku dhawaaqday dhaqankii waagii horena lama dili jirin loomana dhowaan jirin qofka warqadda sida ama markaa fariinta sida markaa subxaan allah nebigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ururiyey markaa ciidan wixii uu markaa haleeli karayey ayuu isu keenay saddex kun oo nin ayuu ururiyey oo ahaa dabcan ciidankii ugu badnaa ee ilaa iyo xilligaas markaa la ururin karayey ayuu soo ururiyey nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu u sameeyey markaa hogaamiyeyaal waxaa laga dhigay hogaankii ugu horreeyey zayd ibnu xaarisa radi allahu canhu xibu rasuuliillah zayd ibnu xaarisa ayaa ahaa amiirkii koowaad ama hogaamiyihii koowaad ee muslimiinta haddii markaa isaga la dilo waxaa hogaamiye u noqonaya ciidamada muslimiinta jacfar ibnu abi aalib ibnu cami rasuuliillah jacfar oo ay nabiga ilmaadeer ahaayeen cali ibn abi aalib walaalkii oo markaa jacfar itayaar loo yaqaano radia allahu canhu haddii jacfar la dilo ayuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa noqonaya hogaamiye cabdullaahi ibnu rawaaxa radia allahu canhu dabadeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankii ayuu usii dardaarmay waxaa kamid mid ahaa dardaarankii nebigu u dardaarmaya inuu dhahay uqsuu biismi illaah wa fii sabiili man kafara billah ku duula oo ku dirira markaa magaca allah subxaanahu wa tacaala idinkoo ku bilaabaya sidoo kale u dirira markaa jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la dirira ciddii markaa gaalada ahaa marka nebigu taluu siiyey iyo nasteexayawaana wuxuu yidhi laa taqdiruu ha burinina walaa taqluu ha xadgudbina walaa taqtuluu waliidan hana dilina ilmo yar walaa imra'atan iyo haweenay toonna walaa kabiiran faaniyan iyo oday waayeel ah toonna walaa muncasilan bisawmacihi iyo oday markaa ama wadaad jooga sawmacadiisa ama meeshuu ku cibaadaysanaya walaa taqtacuu ha goynina oo ha jarina nakhlan walaa shajaratan geed timireed iyo geed toonna ha goynina walaa tahdumuu bina'an hana burburinina dhisma dhisan sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dardaarmay saxaabadiisii oo uu ugu dardaarmayay in aanay falalka noocaas ah aanay la iman oo ay ka fogaadaan ciidankii buu diyaariyey nebigu sala allahu calayhi markaa waxaa la tilmaamo waxa ooyay saxaabigii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu rawaxa radia allahu canhu markaa waxay dhaheen maa ka ya cabdallah cabdilaahiyo maxaa kaa oohinaya markaasu wuxuu dhahay waxaan xasuustay aayaddii qur'aanka aanka ahidee nebigu noo sheegayey ee ahayd wa in minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya qof idinka idinka mida ma jiro hadduuba jiro wuxuu ku aroorayaa ama uu dul marayaa jidkii siraad ilaahay baan ka magan galnay jidka siraad dadka ku dhacay inuu inaga yeele alle subxaana wa tacaala bayn ka baryaynaa in uu kuwa ilbidhiqsiga ku dhaafa inuu inaga yeelo dhammaanteenba walaalayaal markaa ciidankii way baxeen haddaba waxaa isweydiin le walaalayaal khaalid ibnu walid radi allahu canhu sayfullahi lmasluul markii uu soo islaamayey wuxuu ahaa abaanduulihii ugu sarreeyey ama jenaraalkii ciidan ee ugu sarreeyey ciidamadii reer quraysheed maanta xaggee buu qabtay guuto miyaa loo magacaabay mise waxa weeye waxaa laga dhigay genaraal mise waxa weeye hogaamiye dagaal muxuu xaggee buu qabtay khaalid ibnu waliid khaalid ibnu weliid walaalayaal wuxuu noqday askari ka mid a askarta muslimiinta allah allah allah allah ma haadihi alcadama waa maxaweynida intaa la eegi subxaan allah khaalid maaha mansab doon ma aha markaa doon ma aha doon ee waxa weeye waa hadaf doon iyo doon iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wejigiisa ayuu doonayaa radia allahu canhu ardaa marar badanna bani aadamku waxay arkaan walaalayaal qof haddii jago loo magacaabo ama mansab loo magacaabo oo dabadeedna mansabka laga qaado weligii kuma qancaayo mansabkii mid ka hooseeya subxaan allah wax ka sareeya mooyaane laa ilaaha ila allah khaalid ayaynu ka baranaynaa markaa akhlaaqda iyo aadaabta iyo dhaqanka wanaagsan iyo bal siduu qaa'idkii ugu weynaa uu noqday akbar qaa'id caskari fi taariikh subxaan allah radi allahu canhu arda khaalid markaa askari buu noqday radi allahu canhu la socda markaa ciidamada muslimiinta walaalayaal ciidamadii markaa way hinqadeen oo way ka kaceen magaaladii madiine waxayna aadeen dhankaas iyo waqooyiga waxayna wajaheen markaa nimankii dhulka sham deganaa roomaanka markay marayeen deegaanka la dhahdo macaan waa deegaan ku yaalla dhulka sham ayaa warba u yimi muslimiinta sheegaya in ninkii boqorka u ahaa roomaanka ee la dhihi jiray hiraqal in uu soo urursaday ciidamo gaadhaya tiradoodu boqol kun oo ciidan subxaan allah iyo weliba waxaa ku darsamay carabtii kale taabacsanayd roomaanka oo iyaguna tiradoodu ay dhan tahay boqol kun waa carabtii lukham iyo judam iyo balqiin iyo kuwo fara badan waa boqol kun iyo boqol kun isugeen waa laba boqol oo kun ciidan ah ayuu hogaaminayaa boqorkii markaa romaanku subxaan allah muslimiintuna waxa weeye tiradoodu saddex kun oo nin oo ahaa weliba ciidankii ugu tirada badnaa ee la heli karayay subxaan allah walaalayaal waa la shiray waa la wada hadlay aragti iyo fikrado ayaa la isdhaafsaday waxay dhaheen saxaabadii aynu nabiga war ku celinno oo markaa u sheegnay in nimankii ciidanka intaa la eg laba boqol oo kun in ay markaa ay kaga hor imanayaan ciidamada muslimiinta markaa isagu madad haynoo soo diro ciidamo kaleo dheeraada ah hadduu heli karayo ama isagu fariin hayna faro ama soo noqda ha dhaho ama hore u socda waxay doontaba ha dhahdee aynu ka warsugno calayhi salaatu wasalaam saasay soo jeediyeen laakiin intaanay hadalkiiba dhammayninba hogaamiyihii saddexaad ee ciidamada muslimiinta ee cabdullaahi ibnu rawaxa radi allahu canh ayaa istaagay oo hadlay oo wuxuu dhahay wuu khudbadeeyey wuxuu dhahay ciidamadii muslimiintow dhegaysta waxaanaad ka cabsanaysaan ama karaahiyeysanaysaan ama kahanaysaan waxa weeye waa waxaynuu soo baxnay waxaynuu soo baxnay weeye buu yidhi innagu haddaynu nahay muslimiin wuxuu yidhi dadka kulama dagaalamno awooddooda ama yacni awoodeenna kulama dagaalamo ama tiro ama markaa saanad iyo cuddo kulama dagaalamo waxaynu kula dagaalamaynaa waa diintan ilaahay subxaanahu wa inagu karaameeyey ayaynu jecelnahay inay khayrka inala qaybsadaan taasaynu markaa kula dagaalamaynaa ee ina kici buu yidhi markaa waa laba midune ixda alxusnayn labada wan wanaagsan midun baynu helaynaaye ama waan yacnihii ilaahay jidkiisa inagoo u layna dilaya ama guul baynu helaynaa sidiibaa fikradii markaa cabdullaahi ibnu rawaxa radi canhu ay ayaa laysku raacay oo laysku qaatay ciidamadiina halkiibay markaa ay ka kaceen oo waxay aadeen dhulkii marka ay ku socdeen walaaliyaal ciidamadii muslimiintu iyo ciidamadii gaaladu way isu yimaadeen waxay ku kulmeen tuulo la dhaho markaa mu'ta waa meeshu dagaalka uu ka dhacay ciidamo laba boqol oo kuna iyo ciidamo saddex kuna ciidamadii muslimiintu intoodii bay cabbaysteen intoodii isku hagaajisteen maymanadii ama dhanka midig waxaa madax looga dhigay qudba ibnu qataada alcuduriy dhanka maysarada ama dhanka bidixna waxaa madax looga dhigay cubaada ibnu malik alansaariy radi allahu canh ciidamadii markaa waa la ysgalay waxaa hogaamiye u ahaa ciidamada muslimiinta markaa saxaabigii zayd ibnu xaarita xibbu rasuulillah waa dagaalamay maalintan dagaal aad u qadhaadh ilama iyo markaa laga dilay oo uu ka geeriyooday markaa radiallahu canhu arda markii haddaba calankii u dhacay ayaa waxaa qaatay calankii walaalayaal jacfar ibnu abi aalib radi allahu canhu hogaamiyihii labada nebigu uu soo magacaabay calayhi salaatu wasalaam dabadeedna gabay buu markaa tiriyey uu naftiisa uu ku dhiiri gelinayo oo uu leeyahay ya xabada aljanna wاqtiraabiha طayibatn wbaridun sharaabuha wruumu ruumun qad danaa cadaabuha kaafirat baciidat ansaabuha uu leeyahay ya xabada aljanna waxa wanaagsan jannadii oo soo dhowaatay buu tilmaamay طayibatn wbaridun sharaabuha way wanaagsan tahay jannadu cabitaankeeda iyo sharaabkeeduna waa mid qabow wuxuu kale u dhahay waruumu ruumun qadana cadaabuha roomaankiina iyagana waxaa soo dhowaaday cadibaaddoodii cadaabkoodii subxaan waana kaafiratun baciidatun ansaabaha waana gaala buu yidhi subxaan nasabkooduna fog yihiin gabaygaas ayuu markaa naftiisa ku dhiiri gelinayey seeftii buu qaatay faraskii uu saarnaa ayuu boqmagooyey boqmagooyntu waxa weeye faraskii uu saarnaa ama gaadiidkiisii ayuu lugaha jaray subxaan allah si uu naftiisa ugu sheego inuu goobtan uu ku geeriyoonayo ama si aan faraska cid kale aanay u adeegsanin oo cadowga ahi markaa aanay muslimiinta ugu soo adeegsanin isagiiba calankiina sida markaa wuu dagaalamay marka qisada caanka ahee la yaqaano jacfar radiallahu canhu isagoo calanka sidaa gacantan la gooyey midigta markaasuu calankii ku qabsaday gacanta bidix waa la gooye markaasuu labadan cududood uu saa ugu qabsaday subxaan allah markaasa haddana la dilay oo uu sidaa uu ku geeriyooday radi canhu waarda marka nebigeenna waa kii tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in jacfar ilaahay ugu bedelay subxaana wa tacaala labadiisii garbood wuxuu labadiisii gacmood ugu bedelay baalal marka waxaa loo bixiyay magaciisii jacfar itayaar jacfarka duula waxa kaloo loo bixiyay jacfar diljanaaxayn jacfarkii baalasha oo saaxiibka lahaa oo wuxuu ku duulaa jannada geedku doono markaa jacfar ibn abi aalib radi allahu canhu ibnu cami rasuuliillah haddaba jacfar markii la dilay walaalayaal waxaa markaa qabsaday oo halabsaday calankii muslimiinta hogaamiyihii saddexaad ee nebigu magacaabay oo ahaa cabdullaahi ibnu rawaaxa cabdullaahi ibnu rawaaxana isaguna markuu calankii uu qabsaday isna wuxuu ahaa shaacirnin abwaana buu ahaa isna wuxuu tiriyey gabay uu naftiisa markaa uu ku dhiiri gelinayo uu leeyahay maanta waa in aad ka soo dhalaashaa wixii lagugu talagalay wuxuu yidhi aqsamtu yaa nafsii la latanzilanna wuxuu yidhi kaarihatunnaw latudaawicanna in ajlaba annaasu washaddu ranna maa li araaka takrahiina aljanna wuxuu leeyahay naf yahay maanta waad ka degaysaa gaadiidkan aad saaran tahay adigoo yeeshan ama diidan yeel ama diid naf yahay waad degaysaa buu leeyay markay dadku isu yimaadaan ee la cabeeyo markaa wixii lagu dagaalamayay xilligaas ayaa degaysaa ayaa igu qadhaadhahay maali li araaka takrahiina aljanna ayuu leeyahay naf yahay maxaan kuu arkayaa adigoon karaahiyeysanaya jannadii subxaana allah wuu dagaalamay cabdullaahi bnu rawaaxa radia allahu canhu dabadeedna waa la dilay isagiina radia allahu canhu isla goobtii ayuu ku shahiiday markii haddaba saddexdii hogaamiye nebigu uu magacaabayba la dilay ayaa waxaa calankii muslimiinta u qabsaday nin kasoo jeeda qabaalka reer bani cajilaan ninkaas ayaa markaa calankii halabsaday oo la tilmaamayo inuu ahaa nin bederiyo ka qayb galay dagaalkii beder subxaan allah markaa muslimiintii waxay tidhi adigu noohay hay calanka iyo hogaanka wuu diiday wuxuu dhahay nin maanta lagu kalsoon yahay ayaa loo dhiibaya calanka waa la fiiriyay markaa ninkay wuxuu u yeedhay asad wuxuu yeedhay markaa sayfullahi lilmasluul khaalid ibn lwaliid oo askari dagaalamaya khaalid bu calankii u dhiibay wuxuu dhahay adiga ayaa ah hogaamiyihi khaalid wuxuu dhahay adigaa ahlu bedera adigu hayso calanka wuxuu hi maya nin takhasuskeeda yaqaana ayaa maanta loo dhiibaya calankii iyo hogaaminimadii isagii baa loo dhiibay khaalid ibn waliid saxaabadii ridwaan ullahi calayhim iyagiina sidaasay ku ogolaadeen khaalid baa markaa la wareegay hogaankii ciidamada muslimiinta nebigu calayhi salaatu wasalaam macrakadaasi duulaankaasi markuu dhacayay waxyi baa loogu soo sheegayay sala allahu calayh wasalam buu uga warramay oo wuxuu dhahay akhada raayata zayd fa usiib calankii waxaa qaatay zayd ibnu xaarita isagii waa la dilay uma akhada jacfarun fa usiib haddana markaa waxaa qaatay jacfar ibnu abi aalib isagiina waa la dilay uma akhada ibnu rawaxa cabdullahi ibnu rawaxa baa isagiina qaata calankii fa usiiba isagiina waa la dilay wa caynaahu tadrifaan oo labadiisa indhoodna nabiga ayay ilmaynayso sala allahu calayh wasalam xataa akhada araayata buu yidhi sayfun min siyuufi illaah xataa fataxa allahu calayhim waxaa qabsaday buu yidhi lama iyouu calankii ama raayadii uu ka qabsaday seef ka mida seefihii ilaahay ilaahayna uu u furay ya salaam xadiiskani waa saxiix oo wuxuu ku yaalla saxiix albukhaariga subxaan allah raximahu llahu albukhaariy radia allahu canhu arda halkaasuu kasoo jeedaa markaa magacii sayfun min suyuuf illah seef ka mida ah, seefihii allah khaalid ibnu waliid ayaa la qabsaday markaa walaalayaal seeftii qabsaday ama calankii qabsaday baan ujeedaa dabadeedna ilaahay uu u furay subxaanahu wa tacaala haddaba walaalayaal macrakadii markay saa dhacday khaalid muxuu sameeyey khaalid wuxuu sameeyey khidadii cajiibka ahayd iyo balaan iyo qorshihii ugu la yaabka badnaa ee ilaa iyo hadda jaamacaadka militariga lagu diraaseeyo subxaan allah walaalayaal wuxuu arkay markaa in ciidamadu ay aada uga tiro badan yihiin muslimiintuna ay halis ku jiraan oo gam laga dhigayo la xasuuqayo midh aan laga reebayn subxaan allah maalintii oo dhan horta wuu dagaalamayey oo waxaa kale uu tilmaamayaa sagaal seefood ayaa ku jabay buu tilmaamaya gacantaydii waana xadiis saxiixo saxiixulbukhaariga ku soo arooray radia allahu canhu arda waxay halkaa ku tusinaysaa siduu khaalid u dagaalamayay maalintaa geesigii muslimiintu radia allahu canhu arda dabadeedna habeenkii markii la gaadhay ayuu khalid khidadii cajiibka ahayd buu dhigay radia canhu wuxuu yeedhay ciidamadii muslimiin khaasatan kuwii maymanada ka dagaalamayay ama xagga dhanka midigta ka dagaalamay wuxuu ku dhahay warkaalaya dhanka bidixdaad tegaysaan kuwii maysaradae bidixda ka dagaalamaya buu yeedhay wuxuu ku yili kaalaya idinku waxaad tegaysaan dhanka midigta kuwii muqadamada xagga hore ka dagaalamaya buu yeedhay wuxuu ku dhahay kaalaya waxaad tegaysaan gadaal xagga dambead tegaysaan kuwii xagga dambe ka dagaalamaya buu yeedhay wuxuu idinku kaalaya xagga hore kaalaya subxaan allah markay ahaydna ciidamo kale ayuu dirsaday oo wuxuu yidhi idinkuna xaggaad gadaal ka kaalayo boodh iyo siigo cerka geeya subxaan allah iyo fardo soo socda ka dhiga subxaan allah ciidamadii markaa subaxii markii haddana laysu saftay oo dagaalkii laysgelayo ayaa markaa nimankii argagax bay la kulmeen waa maxay raggan cusube ilan dadkan hadda ka horba may arkine subxaan allah waxay u qaateen in ay yihiin ciidamo cusub subxaan allah oo loo madad ah oo u yimi muslimiintii halkaas haddana waxaa ka soo baxay boodh iyo markaas igo iyo markaa subxaan allah fardo ordaya cabsi iyo argagax baa markaa galay nimankii roomaanka subxaan allah cabsi iyo argagax ayaa galay iyo weliba markii hore sheekooyin ay maqlayeen oo ay dhaheen nimankan waxay wataan rasuulullah muxammed oo lama jebiyo waa nebi waa rasuul warba warkaasina wuu soo gaadhay oo dee warka way hayeen subxaan allah cabsi baa markaa nimankii gashay subxaan allah khaalid wuxuu sameeyey markaa walaalayaal ciidamadii ayuu dib u gurasho ayuu sameeyey dib buu gurtay insixaab dib buu gurtay nimankii reer roman waxay u maleeyeen in ay tahay markaa dhagar dagaal in ay tahay farsamo iyo xeelad in looga jeedo ciidamada muslimiintu iyagoo nidaamsan oo tartiibsan bay dib u guranayaan had iyo jeer alana walaalayaal ciidamadu hadday dib u gurtaan waa markay jabaan waa marka laga faa'iidaysto oo lasoo weerari karo sidii la doonana looga yeelayo khaalid laakiin dib u gurashadan uu samaynayo waa nidaamsan tahay tartiib bay ku socotaa yagiina waxay u qaateen roomaankii inuu khaalid doonayo in ay hore u soo socdaan oo uu la tago dhulka saxaraha saxarahaasna aad ku maranaysaan oo biyo la-aan iyo haraad idin dilaayo ayay u maleeyeen nimankii roomaanku halkoodii kamay dhaqaaqin halkoodii unbay taagnaayeen ciidamadii muslimiintuna dib unbay u baxeen dib unbay u baxeen ilamaa iyo goobtii dagaalka ay ka dhaqaaqeen subxaan oo insixaab ay sameeyeen subxaan marka riwaayooyinka qaarba waxay tilmaamayaan ama dadka qaarba waxa u haystaan in goobtaa dagaalka muslimiinta lagu jebiyey leanno riwaayooyin kale oo soo socda ayan wax ka tilmaami doona laakiin laguma jabinin riwaayada saxiixsan ee ugu saxiixsan ee ugu caafimaadka qabta waxa weeye ta uu soo arooriyey imaamu albukhaariy raximah llahu raxmatan waasica ee uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam xataa fataxa allahu calayhim ilama iyo ilaahay uga furay oo ay ku guulaystaan goobtii dagaalka subxaan ciidamadii muslimiintu way soo laabteen lianna wuxuu ahaa mowt xaqiiqi geeri dhabaabay ahayd laba boqol oo kun oo qof sidee bal iskaga celinaysaa subxaan allah tiradooda aad iyo aad bay u tiro badnaayeen markaa farsamada iyo xeelada iyo khidada iyo qorshaha la yaabka leh ee ilaa iyo hadda cilmi baadhista lagu hayo ayuu khaalid usoo badbaadiyey ciidamadii muslimiinta markii uu soo noqday magaaladii madiine uu kusoo noqday ayaa dadkii qaar baa waxay u maleeyeen in ciidamadii muslimiinta markaa subxaan allah lasoo jebiyey dabadeedna carruurtii iyo dumarkiiba dhagxaan bay qaateen waxay dhaheen yaa furaar ya furar waa kuwii soo ordo dhagxaan bay ku tuureen subxaan allah afarartum fii sabiili illah ma jihaadkii jidkii ilaaha loo ka soo yaacdeen nebigii baa dhahay calayhi salaatu wasalaam laysuu furaar bal hum kuraar kuwani may soo ordin buu yidhi oo may soo baxsanin laakiin aniga ayay ii yimaadeen ayuu dhahay rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiiskii saxiixana wuxuu dhahay rasuulku ilaahay baa u furay oo muslimiintii ayuu saxaabigaasi radia allahu canhu ardaa uu soo badbaadiyey oo ka soo badbaadiyay markaa geeri dhab ahayd markaa walaalayaal khaalid ibn alwaliid radi allahu canhu waxa markiiba halkaas subxaan allah laga dareemay qaadanimadiisii iyo hogaannimadiisii iyo sidii wacdaraha la yaabka lahayd ee uu ka geystay markaa goobtii ghaswatu mu'ta ama duulaankii mu'ta walaalayaal arintaasi saamayn bay ku keentay guud ahaan carabta oo dhan iyo dadkii deganaa hareeraha carabta oo dhan romaaney farisiyiiney xabashiyey carabtii kaleoo dhanay raad bay ku keentay waxaa la yidhi moxamed iyo saxaabadiisu waxay weerar ku qaadeen oo la dagaalameen roomaankii dowladdii ugu weyneed adduunyada xilliga subxaan allah cabsi ayaa gashay carabi meel ay joogtaba waxayna yaqiinsadeen inuu maxamed markaa uu guulaysanayo kadibna waa xilliga ay bilaabmeen carabtu intooda badani in ay islaamaan waa qabaailadii kala duwanaa reer bani sulaym reer bani ashjac qatafaan dubyaan fazar eh, waa markay soo wada galeen diinta islaamka leanno islaamkii wuxuu weerar ku qaaday romaankii subxaan allah waana hordhicii ama bilowgii marka muslimiintu ay futuuxaadkoodii waaweynaa ay ku furanayeen waa hordhacoodii marka dambe ee ay cagta marin doonaan dowladii weynada romaanka iyo farisiyiinta iyo markaa ciddii ka hortimaadaba timaadaba subxaan allah walaalayaal inahaasaynu kusoo gunaanadi doonnaa haddii alla ka dhigo xalqadeennii shanaad ayaanu kaga warramaynay taarikh nololeedkii geesigii muslimiinta khaalid ibn lwaliid sayfullahi almasluul seeftii allah ee galka layd hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatuh